kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmi ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha disembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda oo al-shabaab kala wareegay fariisin ay uga sugnaayeen deegaanka isgoyska cadaley oo hoostaga gobolka mudug agaasimihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo xayiraad lagu soo rogay kadib markii lagu eedeeyey xatooyo xoola dadweyne madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa karaash oo ka wada hadlay khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan doorashada puntland qodobada kale aad barnaamijku dhegeysa doontaan waxaa ka mid noqon doona ku dhowaad boqol ruux oo shacaba oo ku dhimatay duqeymihii ugu dambeeyey oo yuhuuddu ay ka geystaan xeryaha qaxootiga ee ku yaala khaza xisbiga hayatalada hungari oo ku dhow inuu ku guuleysto doorasho ka dhacday waddankaasi iyo boqolaal ruux oo ku barakacay daadad ku dhuftay waqooyi bari dalka austreeliya qodobadaas wixii kale nagu soo korra xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegeysta doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saaray dilana socodsiinaya cabdiraxmaan keese ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal

khayrkeenna qasadkiisa wuu gaaray qoloqola waa inaanka quursana mudana nala qumane khayraadka dalkeena qalooca ka dhaaf qoom qiima ka qaaradaha adduunkee inaanu qodano nala qumani khayraadka dalkeena qalooca ka dhaaf qom qiima kalaanahay qaarada adduunkee soo maray arintaasi ku dhaaf naysaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal kastoo xilloo dhiibay howla dadweynaha xalalkii ku maamulay iyo kii xankabsaday xaseestay meel kale aqoonta sidaanu gaaranu waa in lalaa xisaabtamo xisaabtamo waa in lalaa xisaabtamo xisaabtamo markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba waxa ay howlgallo ay ka wadeen degmooyin iyo deegaano ay gobolada dalka kaga sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona qorshahooda uu yahay in al-shabaab ay ka saaraan dhammaanba deegaanadaasi meelaha ay howlgalada culus ay ka socdeen berihii ugu dambeeyey waxaa qeyb ka ah gobolka mudug iyadoona la sheegayo in ciidamada milatariga soomaaliya ay ku guuleysteen in dagaalamayaasha al-shabaab ay kala wareegaan deegaanka lagu magacaabo isgooska cadaley oo ka mid ah deegaanada hoosta ee gobolkaasi mudug waryaheena inooga soo warama gobolka galgaduud oo ay dariska yihiin xasan axmed maxamed ayaa faafaahinta eh, ama faahfaahintii ugu dambeeyey ka waramaya ciidanka xooga dalka oo garab ka helaya eh, dadka deegaanka iyo daraawiista dowlad goboleedka galmudug waxaa u suurta gashay markii ugu horeysay inay gudaha u galaan isgoyska caadiley oo ahaa bar muhiim u ahaa eh, kooxda al-shabaab kaasoo ku yaala meel afar iyo toban kilomitr ku jira deegaanka caada ee koonfurta gobolka mudug ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka askaroomada kalama aysan kulmeen dhawritaanka dooska caadiley iyo baliga lagu magacaaba dhagaxley oo ah dhowr meelood oo isku dhow oo bariismo xoogan ay ku lahaayeen dagaalamayaasha hubaysan ee al-shabaab saraakiisha ciidanka xooga dalka ku deegaanka waxay sheegeen in si nabad ah ay kula wareegeen goobahaas islamarkaasna weli ay ku sisiqayaan eh, dhowr goobad oo kale oo markaasi ay ku sugan yihiin kooxdaas oo ay muhiim u ahaa islamarkaasna ay doonayaan in ciidamada xooga dalka kuwa deegaanka saacadaha iyo xiliyada soo aadan ay gudaha u geli doonaan Eh, ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka waxay sidoo kale kusii shaqeeyaan isgoyska eh, waa buurta la yira yacgoos iyo sidoo kale dhowr eh, gobood oo kale oo ay ka mid tahay jexjeexa goob lagu magacaabo oo lagu weyn al-shabaab ee gobolka ay kuleeyihiin waxaana ciidamadaas garabsanaya ay si tarta tartiib ugu sii shaqeeyaan gooba ugu dambeeyay ee kooxda ay ku leedahay deegaan hoosta deegaanka caada ee koonfurta gobolka mudug laweytaanka safka caadilay iyo sidoo kale ee bal lagu magacaabo madaxley oo hoosmaada deegaanka cad waxay ku socdayaan xilli kooxdu ay ku siiraanayso gobolkan islamarkaasna ay kaga cararayaan furmaha dagaalka ayagoo aada dhanka deegaana ee dhanka foobada loo beegaan deegaanka cad ee koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka waxay sheegeen in xiliyada soo aadan ay tacdayn doonaan xubnihii fakadka ah ee ka baxay deegaanadaas markaasna ay tegi doonaan eh, goob kasta iyo meel kasta oo ay tagaan islamarkaasna gacanta ku dhigi doonaan eh, goobo kasta oo markaasi ay si dhumaleysa ku tegeen waxaa hogeysana algaxsada kaasi wuxuu ahaa waryahiin xasan axmed maxamed oo ka warramayay wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira ciidamadaas dowladda ama waa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana milatariga oo la wareegay eisgooska eh, eh, waa deegaanka isgooska cadaley oo al-shabaab halkaasi ay fariisan ay u ahayd sidoo kale gobolka shabeelada dhexe ayaa howlgallo kuwaasi lamid ah ay ka soconayaan iyadoona ay dowladdu ay sheegayso in al-shabaab ay kala wareegtay deegaana hoostaga waa deegaano badan iyo sidoo kale ee degmooyin kamid ah gobolka shabeelada dhexe iyadoona howlgaladu ay yihiin kuwo weli sii soconaya meelaha ay howlgalladu ay ka soconayaan waxaa kamid ah deegaano hoostaga degmada ruunirgood layihaahdo oo kamid ah degmooyinka ku yaala gobolka shabeelada dhexe haddaba gudoomiyaha dowladda ugu magacaaban ee degmadaasi macalin muxudiin maxamed kulmiye ayaan isagana ka wareysanay bal howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada dowladdu ay goobahaasi ay ka geysteen wax badanaa noo suurtagalay kulmiye marka fadhiisamo badanna waa lagala wareegay ciidamada dawladda iyo kuwa dubaxoraynta deegaankana waa waa isla socdaan waana horeyna u socdaan marka talisho badan iyo fadhiisamo badan ay umada ku dhibaatay jireen oo saldhigyadoori iyo gabaadyadoori ahayna waa la xaqiijiyey haddana horaa loo bacsana horaana loogu socdaa waxaan hadda miinadii iyo dhagarti iyo qarxi aan ahayn oo hadda aan aragnana ma jiraan iyagana hadda shartooda hamaal maal wiil nooga shahiiday wiilna nooga dhaawacmay marka iyagana hadda wax oo shartooda ilaahay baana moodiye marka alxamdulilah waa fiicana waxa noo suurtagalay waxaa kamid a ah talisada waa badan yihiin waa jiqda oo oo hadda beled maahan magaciisa la yaqaan sida tuuladaha maahan waxawaaye dhulkayna waa uun meela oo lagu magacaabo eh, meel heblo marka hadda eh, saldhiga weyn oo gacal ugaasi iyo saldhiga kaloo murcod iyo waxaa kamida ah, eh, lixordoodka laba oo xasan qaybahaas oo dhan marka waana dhulka kainta hayo fadhiismada waaweyn ku lahaayeen gudoomiya degmada runurgood iyo deegaanka hilowlagaab iyo deegaanka daarunimca in la qabta dhigaha dadka soomaaliyeed kuma cusbo marka maxay kaga duwan yahay howlgalka hadda aad wadaan oo deegaanadaasi aad ku qabateen waxbuu ka yahay arintaani arin oo waxa waaye oo xaqeejina oo xididasiiba oo carabjira arimahaas waa jireen oo xoogaa si dhuumaalay ay kula soo laabtaan laakiin hadda ma dhici doonto hadduu alla yidhahdo horana loo soco doonaa gebi ahaanana iyaga dhan soo koobi doona hadduu alla yidhahdo shacabkii ku dhaqnaa deegaanadaasi waxaa la sheegay in qaarna al-shabaab ay hore u wateen qaarkii kalena ay magaalooyinkaasi ka qaxeen maxaa arrintaasi ka jira waxay hadda hore u wateen ma jiraan eh, eh, xiliyada ay baxayaan ay dadka kabaxa yidhaahdaan eh, beledka iyo meelaha ay rabaan inay miinada geliyaan ay kabaxa yidhaahayn si aan miinada iyo qaraxa iyo dhibaataday meesha galayaan shacabka uusan u ogaan waa noocaas hadda waxay hore u wateen ma jiraan marka iyagana hadda waa la daba joogaa wax hadda colays nagu hayaan male ciidamada dawladda iyo kuwa dib xoreynta baxsanaa waa la daba joogaa geed walba looga dabatagaa fadhiisi iyo maalayi iyo godadkoodi iyo bicohoori iyo biyohoori iyo iyo waxoodi iyo kuway wax ku dhaweysan iyo adiga eh, si kastaan xaqiijinoon u aragnay fadhiis wax hadda fadhiisama u herayna maba jiraan oo talisyaa ah, kaliya kayntaasay ku jiraan oo ay ku hoos jiraan oo looga dabagalaa loogana helay marka waa la daba jooga waana la daba jooga haduu alla yidhahdo marka colays hadda ka jir ahuma jiro shabaab oo hadda wax aan qaraxayn oo lagu arka male wax weerarahoo lagu arka male hadda sidii u ballawday eh, facekan marka wax hadda colays oo ka jaraa male oon qaraxyadaas iyo miinadaas iyo meelaha iskuisyada iyo meelahay ciidamadu malaynaanahayn iyagana shartooda hadda ilaahay ka badbaadiyay ciidamada oo xaqudirarkaa marka walaalkay xaaladaas waa xaalad gebagaba waay mar dhowna waa lasoo afjaraa insha allah inta aada howlgalka wadeen wax khasaara oo dhankiina i soo gaaray ma jira ha waa jiraa oo nooga geeriyooda maalin dhow ciidamada xooga dalka kamid ahaa miino ay si dhagaara u geliyeen eh, meel ciidamada ay ku socdeen ciidamo roonda loo diray marka wiil oo ciidamada deegaanka ah oo kuwa dibuxoreyntan waa ku dhaawacmay wax colays oo ka ah hada amba weerara ama eh, ishortaag oo ay sameeyaan ma jiraan khasaare dhankooda ma jira oo ad gaarsiiseen khasaaro dhankooda waa jira oo de mar walba ay khasaaraan khasaaradoorana haddana waa qarsadaan oo de jabka waa qarsataa waa tii hore loo yidhi waana waxaan wax gaalo soo dirtay oo gaalo ay dalkan keentay dadkan dad islaama waaye dad isku diina waaye dad kala duwan maahan marka waxaan waxa loo soo xawilo gaalo ay soo dirta waaye marka dhaqanka hor waa iska dhaqan gaalo marka eh, hadduu la yidhaahdo waxaan rajay doonaa kuwooda nool iyo kuwooda dhinta intaba mar dhow inaan soo bandhigi doono isuguna imaan doono dhammaan saxaafadda iyo iyo iyo iyo iyo dawladda iyo bulshada intaba hadda bariga gobolka shabeelada dhexe ayaad howlgalka ka wadaan haddii deegaanada good iyo daarunimca hiroolgaab aad qabateen maxaa idiin haray xuduudda gobolka galguduud ayaad qarka u saarantihiin ma waxbaa noo haray xaqiijintayna weli waxbaa ka harsan oo dhulkan isasaarka shabeelada dhexe iyo iyo iyo iyo iyo galgaduud isasaarka labada gobola Eh, labada gobolna hadda way isla falgal u haayaan iyo ciidamada dawladoo dhammaan waa isku darannahay waa isla soconaa meeshaasaa wax noogu harsan yihiin marka waxaan rajayn doonaa inaan galgaduud hore ugu socon doono oon dhammaan galmudug iyo iyo iyo qaybaha kale oo gobolkaas kamid a ah aan u gudbi doono ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya dhowr mar ayay weerar qaadeen oo deegaanadaasi ay qabteen lagama yaabaa inay dib ugu soo laabtaan dib ugu soo laabtaan hade eh, mma hadda taas kama hadli karo wax ilaahay ku xiran waaye waxaan leenahay eh, anaga eh, dadaalkayna iyo horusocodkayna iyo isku xirnaantayna iyo iyo foojignaantayna iyo ciidamada tayadoodan ku xisaabtamaynaa hadda dhacaya ma ogin ilaahay waa og laakiin rajadayna hadda boqol kiiba boqol waaye waktiga ugu dambeeyay inay tahaan qabnaad oo alla yidhaahdo saasaan hadda ku soconaa howlgalkaynana amarkaynu yahay dowlada ila madaxweynaha marka hadda anaga qorshahaynu waa inay soo laabtaan maahan agada wax dhacaya ilaahay baa mana soo laaba doonaa ilaah idinkii dadka shacabka ah ee dagaalka kula jiro maleeshiyada al-shabaab maxaad ugu baaqaysaa dadka shacabka waxaan ku baaqaa inay dadaalkooda lama laabaan iyo iyo iyo iyo iyo ay hor socdaan ayan niyad jabin ay ay aad eh, eh, dib usoo ceshadaan baawarkoodii iyo iyo miisaankoodii oy uga saareen gobollo badan oy uga saareen eh, deegaano badan marka waxaan lahay horuu socda haniyo jabinina waa gebagebo qaraxyay kusoo horeen bulshada soomaaliyeed ama hadda midda degmadan runurgood waxaan leahay horuu socda waana mahadsantihiin kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada runurgood macaalin muxidiin maxamed kulmiye oo u waramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen dhanka ee khaza haddii aan eegnane isra-el waxa ay sare u qaaday duqeymaha ay ku hayso goobaha dadka shacabka iyadoona lasoo warinayo in saacadihii ugu dambeeyey duqeymo lixaad lixaadle ay ka geysatay kaamam ku yaala magaalada khaza meelaha sida gaarka ah ay ciidamada yahuuddu ay u beegsadeen waxaa ka mid ah kaamamka qaxooti ee jabaliya iyo sidoo kale nuseyraad iyadoona la sheegayo in dad halkaasi ku sugnaa oo ku dhow boqol ruux ay ku dhinteen duqeymaha ay yuhuuddu ay halkaas ay ka wado waxaana sidoo kale jirta in hay-adda caafimaadka duniyada ee w h o ay ku qeexday xaalada ka jirta cisbitaalada ku yaala khaza in ay tahay mid si weyn looga argagaxo w h o waxa ay sheegtay in burbur xoogan loo geystay isbitaalka kamaal adwan yiraahdo oo kamid a ah cisbitaalada ku yaala gudaha magaalada khaza waxaana arrintaasi ay sheegeen in ay tahay mid aanan marna waafaqsaneen shuruucda caalamka waxaana ay dalbadeen in dagaalka la joojiyo sidoo kale waxaa jirta in si weyn eh, loo hadalhayo arrintai la xiriirta gargaarka bani-aadanimo oo saacdihii ugu dambeeyay la sheegayay in isra-el ay ogolaatay in magaalada khaza uu gaaro waxaan arrintaasi loo arkaa mid ay isra-el cadaadiska iskaga dejinayso maadaama caalamkoo idil uu isra-el ku eedeynayo in ay wado beegsiga dadka shacabkaa sidoo kalena ay ka hor istaagayso waxyaabaha asaasiga ah nolosha si ay gaajo iyo haraad ay ugu geeriyoodaan waxaana jirta in wadamada reer galbeedka badankood ay yihiin kuwa waqti xadirkan kasoo horjeeda israel kana dalbanaya in ay dagaalka joojiso dowladihii ugu dambeeyay ee codkooda ku biiriyey waxaa qeyb ka ahaa dowladaha jarmalka iyo sidoo kale ingiriiska iyadoona faransiiska uu kasii horeeyey uuna dalbaday in israel ay dagaalka ay gebi ahaanba ay joojiso oo wadahadalna ay ogolaato waxaa sidoo kale jira eh, in wararku ay sheegayaan madaxa ugu sareeya kooxda sirdoonka isra-el ee muusad la yiraahdo in uu helay fariin la xiriirta in isra-el ay diyaar u tahay in wada hadal ay gasho balse xamaas goor sii horreysay waxa sheegtay inaysan wax wadahadal ay gelaynin tan iyo inta ay xabad joojin rasmi ah isra uga dhawaaqayso sidoo kalena ay ciidamadeeda ay kala baxeyso magaalada khaza oo sida gardarada ay kusoo galeen waxaa jirta in isra-el cadaadiska ugu weyn uu ka haysto kadib markii dhowaantan ay gacanteeda ku toogatay ilaa iyo saddex ka mid ah eh, muwaadiniinta u dhashay isra ee lagu hayay magaalada khaza waxaana jirta in arrintaasi ay keentay in dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan magaalada caasimadu ah israel ee tal taas oo ay kumanaan ruux iskugu soo baxeen dalbadeedna in netanyahu uu wadahadal deg dega ah la gala kooxda xamaas lana soo daayo in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo askar u badan oo ay kooxda xamaas ay gacanta ku hayso barnamijka ogaal ee dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanayo puntland deegaanadeeda waxaa laga dareemayaa doorashada ee eh, maamulkaasi iyadoona sidoo kale dhanka kale uu jiro khilaaf u dhexeeya weli siyaasiyiinta maamulkaasi kuwaas oo isku marila qaabkay u dhexeyso doorashada dowlad goboleedka puntland waxaa kulan yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa karaash iyagoona ka wada hadlay khilaafka u dhexeeya ee ku aadan qaabka ay u dhaceyso doorashada dowlad goboleedka puntland waxaana jirta in sidoo kale ay jiraan kulamo kale oo lagu doonayo in lagu soo dhaweeyo dhinacyada isku haya doorashada dowlad goboleedka puntland iyadoo dhowaantan ay jirto in xukuumadda amaba eh, madaxtooyada puntland ay ka tanaasushay qorshaheedii ama damaceedii ahaa inay qabato doorasho qodfi coda ayaa haddana waxaa jirta in weli ay ku dhagan yihiin gudoonka golaha wakiilada ee puntland in iyagu ay yihiin kuwa soo dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay muddadii halka sano ay kororsadeen ay weli ay ku adkeysanayaan inkastoo maxkamadda dastuuriga ee puntland ay arrintaasi waxaba kama jiraan ay ku tilmaamto haddana dhanka kale marka la eego weli waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal sidoo kalena caasimad u ah puntland ee dhaqdhaqaaqa la xiriira u diyaar garowga doorashada deegaanadaasi iyadoona ay tegayaan magaalada garowe musharaxiin badan oo doonaya in ay u tartamaan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka puntland dadka halkaasi tegay waxaa amaba eh, saaciyay inay yihiin tartamayaasha musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya abshir eh, huruse kaas oo xilkii uu u hayay dowladda federaalk soomaaliya sheegaba inuu iska casilay qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu waxa uu ku yidhi waxaan maanta oy taariikhdu ay ku beegan tahay sideedii tobanka bisha disembar laba kun labaatan iyo saddex aansaday inaan iska casilo xilkii wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jumhuuriyadda federaalk soomaaliya anigoo aaminsan ayuu yiri in aan si hufnaan iyo daacadnimo ku jirto ugu soo adeegay qarankayga ilaaliyeyna mas-uuliyaddii ballaarneed ee madaxda qaranku ay i igmadeen waxaana uu wasiirku uu ka mid yahay musharaxiinta madaxweyne ee doonaya inay u tartamaan doorashada dowlad goboleedka puntland taas oo loo arko in ay xiise gaara ay leedahay dhanka kalena maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay warqad ay soo saartay ay ku sheegtay in xayiraad lagu soo rogay oo uusan dalka ka bixi karin agaasimihii hay-adda ama wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaana warqada kasoo baxday ee eh, maxkamadda gobolka banaadir lagu sheegay in ay tahay mid kasoo gaartay xafiiska hantidhowrka uuna yahay agaasimuhu mid ku tuhunsan inuu xaday xoolo dadweyne sidaas darteedna ay tahay in uusan dalka ka bixin waxaana warqada eh, kasoo baxday maxkamadda gobolka banaadir qoraalka lagu soo qoray waxyaabaha lagu soo qoray kamid ahaa in maxkamaddu ay tiri waxaana soo gaartay cod xiraad safar oo ku aadan ama lagu dalbanayo safarka in laga joojiyo master abshir mucalim cali xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada laguna eh, sababeeyey ayaa layiri ama uu ku sababeeyey xafiiska hantidhoorka guud ee qaranka inuu baaris ku hayo habka loo maareeyay deeq lacageed oo safaaradda shiinaha ka timid oo uu maamulayay eh, bashiir mucalim cali xasan ayna sidoo kale heleen xog ah in uu dalka uu ka bixi rabo waxaana sidoo kale warqada lagu yidhi xafiiska hantidhoorka guud waxa uu saldhig uga dhigay codsiga sare qodobka shanaad farqada labaatan iyo shanaad ee sharciga xafiiska hantidhoorka guud waxaana uu sidoo kale u ogolaanayaa in xafiiska hantidhoorka uu maxkamadda ka codsan karo xayiraad inta lagu guda jiro baarista si maxkamadda ay ugu qanacdo codsigana waxa uu xafiiska usoo gudbiyay ayaa layiri qodobo badan oo muujinaya in uu ku eedeysan yahay agaasimaha inuu ku kacay falaal musuq maasuqa uuna xaday ama uu sameeyey xatooyo dadweyne horey maxkamadda gobolka banaadir waxa ay u xukuntay sidoo kalena dacwadahooda ay u dhageysatay mas-uuliyiin badan oo dowlada federaalka ka tirsan kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay falaal musuq maasuq ay ku kaceen walow qaarkood ay maxkamaddu marka dambe ay wax dembi ay ku weysay xubnaha ayaan aadaynaya waxaad kusoo dhawataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada maalmahan wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleinta afar labaatanka saaca qudmooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya hanuga cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waa hagaag ister waxaanu ku bilaabeynaa hadaleinta afar labaatanka saac aadka loo hadalhayay haddiinu ku bilaabno ciidamada madaxtooyada qaranka ayaa si rasmi ah waxay ula wareegeen mas-uuliyadda ammaanka guud ee madaxtooyada filla soomaaliya kadib lix iyo toban sano oo ay ciidamada ee midooda afrika gaar ahaan ciidanka uganda ee ka howlgala ama kuwa loo yaqaana admis ay gacanta ku hayeen lix iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay munaasabad ka dhacday xafiiska amniga qaranka ayaa la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin weliba ergeyga midooda afrika ahna wakiilka admis waxay ku kala seexdeen mas-uuliyadda amniga filan soomaaliya oo wixii hadda ka dambeeya ay mas-uuliyad ay ka noqon doonaan ciidanka qaranka ama ciidamada soomaaliya tallaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay leeyahay dhimista ciidamada admis ee la filayo in dhammaadka sanadka soo socda saddex kun oo askari gebi ahaanba ay ka tegi doonaan soomaaliya ama gebi ahaanba soomaaliya ciidamada admis ay ka tegi doonaan baraha bulshada ayaa lagu daawacay ciidamada oo ku sugan xarunta madaxtooyada ama eh, xarunta madaxtooyada fila soomaaliya ugu dambeyntiina ciidanka madaxtooyada qaranka waxaa si rasmi ah ula wareegay mas-uuliyadda amniga gudaha madaxtooyada fila soomaaliya ciidamada ee eh, soomaaliya marka baraha bulshada aad iyo aad ayay arrintan u qabsatay sidoo kale cabdirashiid oo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane abshir cumar jaamac huruuse ayaa goordhow ku dhawaaqay inuu iscasilay sababo la xiriira musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland huruuse ayaa qoraal uu soo saaray ku shaaciyey iscasilaadiisa isagoo u gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare wasiirka oo xilkan soo hayay muddo ku dhow sanadii bar ayaa sheegay inuu iskiisa u go-aansaday inuu ka tago shaqada sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray sidoo kale waxa uu intaas ku daray in hadda kadib uu diirada saari doono ololihiisa doorashada puntland si u helo wakhti una galo diyaar garow ku aadan doorashadiisa ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray shacabka soomaaliyeed oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan dowladnimada si loo gaaro horumar iyo barwaaqo waya istar haddiinu eegnana dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysana waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay haddii aad doonaysad inaad nolol farxad leh aad ku noolaato alle ku xidhnow sidoo kaleetana noloshaada ku xir himilo iyo weliba ayool oo ku xirin shaqsiyaad iyo weliba waxyaabo kale noloshaada mar waliba adiga ayaa guushaada gacanta ku hayaya leeyahay waana guulaysan kartaa waana guuldareysan kartaa sidoo kaleet waxaa leeyahay weligaa ha samaynin waxa aanu damiirkaaga ogoleen xitaa haddii duruuftu iyo mowqifka aad joogto kuugu qasbayaan qoraaga qormadan ayaa kusoo gebagabeeyey nolosha waxyaabaha saruuqaada ayaa waxa ay tahay in eryadaada aad rumayso mar walba horyadaada ay ku rumowdo waxaad arkaysaa in noloshaada aad guulaysato waxaynu kasoo xignay qobarah bulshada kusoo gala maxmed abshir darashada qormada xigta ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay waxaa la yidhi libaax oo ahaa boqorka keenta ayaa xanuunsaday kadib waxaa lagula taliyey in isaga dabadiyey shabeelka loo caleymo saaro boqornimada markii libaaxii dhintay ayaa dhammaan habar dugaag waxay isku raaceen in boqornimada jiir loo caleymo saaro jiirkii wuu aqbalay xilkaasi godkii uu ku noolaan jirayna ka reystay sidoo kale wuxuu amray in shabeelka la xiro si uusan u hunguriyeen xukunka subaxii dambe ayaa keentii dab qabsaday markaas ayuu jiirkii amar ku bixiyey in la gooyo dhammaan dhirta si uu dabku u joogsado runtii dhirtii waa la wada gooyey dabkiina waa joogsaday laakiin keentii cagaarneed waxay noqotay dhul abaar ah oo aan hadh lahayn geed la-aan miro la-aan ah xoolihii oo dhammi way ka tageen oo carareen jiirkii cidla ayuu iska fariistay oo yiri oraxdiisii ahayd eed iyo reenreen midna nama saarna qaladka oo dhan waxaa leh kuwii booska libaaxa ii dhiibay xikmadda sheekadu waxa ay tahay hogaamiyaha awoodda yari wuxuu keeni karaa musiibo ka weyn dhibkii hore qormadan waxaynu kasoo xiganay gabar baraha bulshada kusoo gasha shukri maxamed guud ahaan dhegeystayaal xubinta badhiga warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa noole gulante dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal wararka ka imaanaya wadanka australia waxa ay sheegayaan daadad xoog leh oo ku dhuftay waqooyi bari wadankaasi in ay sababeen in dad badan ay saameyn ay ku yeeshaan boqolaal ruux ayaa la sheegay in laga daadgureeyay waqooyi bari wadankaas australia iyadoona daadadku ay sidoo kale ay ku faafeen dhammaanba gobolada iyo magaalooyinka ku yaala waqooyi bari wadankaas australia in ka badan saddex boqol oo ruux ayaa laga soo badbaadiyay deegaanka conis island la yiraahdo iyadoona sidoo kale diyaaradaha helicopteriska ee militarigu ay leeyihiin loo adeegsanayo in lasoo daadgureeyo dadkaasi si looga badbaadiyo daadadka ku faafay ama ku fatahay qaba badan oo halkaasi kamid ah sidoo kale eh, deegaanka karnes la yiraahdo waa meel caan ku ah dalxiiska waxaana la sheegayaa in sidoo kale daadadku ay saameyn xoogan ay ku yeesheen iyadoona biyuhu ay jareen dhammaanba wadooyinka muhiimka ah ee loo mara deegaanada gobolkaasi ilaa iyo boqol iyo lixdan kun oo ruux oo halkaasi ku sugan ayaa la sheegay in ay arrintani saameyn xoogan ay ku yeelatay kuwaas waqti xaadirkan aan heli karin biyo nadiifa ah oo ay cabaan mas-uuliyiinta guduhu waxay sheegayaan in eh, deegaanku ay ku fatahiin daadad lagu qiyaasay in ay gaarayaan xadigooda lix boqol oo milimitir iyadoona afartan saacadood oo xiriira ah uu roobab da-ayeyna ay daadadkaasi ay ka dhasheen waxaana jirta in arrintani bishan gudaheeda ay tahay markii saddexaad oo la arko daadad xoogan oo kale leh waxaa sidoo kale jirta in dhammaanba duulimaadyadii aadi jiray gobolkaasi iyo kuwii kasoo bixi jirayba hakad la geliyey marka la eego roobka xoogan iyo daadadka ka dhashay oo ku fatahay dhammaanba gobolka waxaa sidoo kale la sheegayaa in hanti badan ay ku khasaartay daadadkaasi sidoo kalena meelo badan oo gobolada iyo deegaanada ku yaala waqooyi bari wadankaas australia ka mid ah la sheegayo in waqti xaadirkanba ay koronto la-aani ay soo wajahday waxaana arintan ay tahay mid guud ahaanba si weyn looga dareemay gudaha waddankaasi ee australia gaar ahaana waqooyi bari ee dalkaasi waqooyiga korea waxa ay dhankeeda ay soo celisay gantaaladii ay ridi jirtay iyadoona arrintan ay walaac xoogan ay ku abuurtay koonfurta wadanka waa koonfur korea iyadoona maalmihii ugu dambeeyey ay waday dadaalo la xiriira sidii ay dib ugu soo celin lahayd gantaaladii balastikada ay tijaabin jirtay kuuriyada waqooyi waxaana arintani ay tahay mid walaaceeda leh waxaa jirta in koonfurta kuuriya iyo sidoo kale jabaan ay tahay meelaha ay ku ganto gantaalada balastikada oo ay tijaabinayso waqooyiga kuuriya ama xukuumadda pyongyang iyadoona sidoo kale ay jireen in bilihii ugu dambeeyey arintaasi laga nastay oo aysan wax tilaabo ah oo la xiriira ay tijaabada gantaalada aysan sameynin pyongyang balse shalayto ay waxa ay gantay gantaalo balastica ah kuwaas oo ay mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiinta siol ay sheegeen in ay ku dhaceen biyaha wadanka jubaan arintaasina ay tahay mid kale oo walaaceeda wadata markan hadii aan dhankay xubnaha dib ugu laabano waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kalamaanay war ma haysiine aad miisti guurtayo gaadiidki raraataye hadda waxay maraysaa garo walaalka gacalka dhigo karo walaalka garab ka dhigo war xagee u guureen magooja cadday qabteen war kalamaanay lix iyo sano xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo xarunta golaha shacabka waxaa ilaalinaya ciidamo shisheeye madaxdeennuna iskuma aamini jirin ciidanka soomaalida laakiin waxa ilaahay qadaray xarumihii madaxda soomaalida inay ka guuraan ciidankii shisheeye ciidan soomaaliyeedna la wareegaan taasina waxay tusaale u tahay madaxdu inay aamineen ciidankoodii ciidankii afrikoo amnigooda sugi jirayna maanta waa macasalaameeyeen waana u mahad celiyeen ka hor gabaadsiga shisheeyaha madaxdan geeshka ku ilowday gaashaanbuurta amisom ayay garab u moodeene waa guuri doonaan kuwaad gaxashanaysaane goonadagta nimankii lahaa dambay gurane galad lama huraan waa kuwa ciil ku gaamuray war maanta haddii ciidanka soomaaliya amnigii madaxda la wareegeen waxaan soo xasuustay guulaysta guulaysta geeshkayagow guulaysta war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi guga curashadiisiiya waxaa geel ku sima roob marka uu oon la golongolo ninka galab caraaw buushee guulaha hamiinkii hurdo aan gamaynoo gaajo ugu qaato hadba meeshii geedala golo uga sameeyo inuu ceelka geeyo gaarsiiyo mooyee gacmaha idaaliyo lugaha igororiyo gocashadu la ceeb tahay dalna waxaa gabaad iyo gaashaan u noqon kara milatari ugaariya ciidan loo gardaadsho gabashada aqoonoo calankiiyo goobnimadii gobollada dalko idil ilaa ay ka geeyaan aan gadaal u soo noqone geeshkayagoo guulaysta waxaan laaba oon xari ku giijaaba sida argantaal qaba waxaan gocasha rimaaba galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay abduladiil waliba ku tabtay gacmaha isqabsada oo usuwada gargaaro maamah bay guntee tahay gela waraf ma lagu dayay waalade waxaan maqli jiray isoo gaadhay isoo gaadhay allah kuu gargaar war kalamaanay maanta waa taariikh anugu waxaan dhihi lahaa al-shabaab gumoobo wakaa gelinka maanta ahe ah. gardarrooyinkii eede iyo gulufyadoodiiye gaadiid iyo markii loo tabcaday geysashiyo ciidan gafuurkiyo sankaa laga tumo gowsaha jabaye amisoomna guurto wakaa geedigii baxaye gacal noqo dadkaygo xornimo wou gudboonnahay war kalamaanay geesha kiidan walniindhaama malee langogeedaho sisa guhaadiyay kaweerealaari godoobyay kuduubanya gowdhoofade geedla mago hadalnyaama aglankanogay eh. walaa'i geemeelidhiko hamiin gabalanka toose garab walaalna isku guulu aryaadhaha calaa kulli xaal ciidankii afrika waa guureen kuwa soomaalidana waxaan dhihi lahay nimay ku hertaa howle haysaahe eh. waa kala guurkii eh. waa kala guurkii waa kala guurkii abdulo adin ku tabtay waxaa gablamay ki gaabiye dib u soo gurtee geedigaa ka hara ruxa kaloo la yidhi waa gee geedku baxa dhiiga geesigaewarbislow adiguna waxaad ka tagtay gobanimadu waa geed angaaliya islaan gacala ku siine war cabdilow adiguna waxaad ka tagtay gobanimadu waa geed ninkii galin harsada eedii garabtaaley warheyskayga dhexgeline gundhigiisu waa ka ninkii xilugunu warkalamaanay maanta sida hore loo sheegay waa taariikh midowga afrika ama amisom ama admisna lix iyo toban la shaqaynayeen da'dii qaangaarkay hal sanoo raajiciisa ku dareen hadda ciidankii la korinayey oo qaangaaray oo xilkii la wareegay waa inay hantaan xilka ay la wareegeen askarta soomaalidana waxaan kula talinayaa bulshada aad ka soo jeedaan oo ciidanka u tihiin waa bulsho reera u kala qaybsan oo isximinaysa waxaadna ciidan ugu ahaan kartaan inaad sharciga cuskataan oo aadna ambeelihiinna iyo waxay aaminsan yihiin tixgelin marka askariyow ehelkaagu eh, eh. waa sharciga iyo nidaamka iyo askariga aad ku wada shaqaynaysaan war axmed leerow eh. askar yahay askar yahay qabiilkiio qarannimaadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn mayngarwaytiaryaadtanoo kale arkay hadda waaba taanbariga afrika ku biirnaye maxay amisom u guurayaan markaan la midowni war amisooma guurtim haddii inta kaletiin dukuraashinkiina ooka waar walloweynay haddii amisoon idinka tagtay annaga yaa oramada naga wada markaan isdhaho taariikhda eeg waxaan odhan lahaa eh. argagixise iyo annagoo baas u afduuban bay amisom timide eh. afrikadu inay ehelkeedna tahay sow lama ogaan war axmed dheero shabaab hadday ku maqli lahaayeen eh. murtad weeye bay ku dhihi lahaayeen war kalamaanay calaaya kulli xaal amisom haddii ay socdaan amase saaxiibkii muddo badanna saacida hayee joogay sabadkeenna surumaday banneeyeen waa inaan sahal u owdnaaye dabadeed siyaasado horliya diriir samaynaaye galka seefta kala baxa shabaab waa la sabadgoyne war kalamaanay allaha caafiya bashiir dheere waa xanuunsan yahay baa la yidhi hooyadii federaalka puntland aan war idinka siiyo waargooja haddaannu ka baxaynaa miyay dhaheen war waaqlow goormaad puntland qabsatay warba doorashadiiyaa dhacday aryaadhahasiyaadi janawari waa dhiman tahay oo lama gaari war bashiir hadduu joogo boowa hooyo lama xuntuu idin dhihi lahaaye saaka madaxweyne deni wuxuu ku kallahay baarlamaankii xaruntii oo dhanna uu ku wareejiyey qunfulna waa saartay baarlamaan amarkayga khilaaf ahuna ma shiri karuu yidhi hayehe horta qabo aniige car qof kale ku soo dara miyuu yidhi war madaxweyne deni uu tanaasulay wakhtigeediina doorashada inuu ku qabto uu aqbalay qof iyo codkiina uu iska dhaafay lixdan iyo lixdiina ha loo noqdo uu yidhi baarlamaanka raba inay keligood wakhtiga badsadaasow qalad maaha war adigu dhimo adna waa joogayaa wax la qaada kara maaha warnamiyo hatuk hore langohandhoole langohandhigabino eelkirida damay madii eelkii korshees lisurumeen kii handhogabino kan handhoolka kirida fadaayi yaa faraga kadhegi kii handhoolka haayi iskala dhiyeenadaada iskala dhiini yeeri war keligay tegi maaye ama aan wada joogno ama aan wada tagno sowgar maaha war waxaan maqli jiray haweenku aragti dheeryahay gudoomiyaha baarlamaanka buntland si ay hadda wax ka noqdeen ma aqaan sababtoo ah baarlamaan deni ka hor yimid inuusan joogi karin uusan shiri karin hadda waa iska caddahay marka dhoobadaaree tii ku dhacday muku waana qaadan waaye war baarlamaanka xoguu fulluku saaridii geetimirkaanu tagaynaa bawaba guraayena geetimurjamuskuseedana war jawaaratii ku dhacday waa ku waana qaatay maday mursal waana ogeydeenoo iyadoo xitaa biyaha iyo korontada laga goostay uu dacadu ahaa madaxdiisa war gudoomiyaha baarlamaanka shaqaada madoobe wax mooshin la dhaamaba maqli kara war mooshinkii lalahaa shiikh shariif iyo xasan cali kayre iyo cosob laa wadaa shiikhaadan madoobe ma loo gey waaye warorta anugu waxaan la yaabay madaxweynihii hore sheekh shariif iyo ra-iisul hore xasan cali khayre iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xildhibaan cosoble waxay diidan yihiin inaa la yidhi in dhammaystirka dastuurka lagu daro madaxweyne ku-xigeen marka waxaan aad ula sii yaabay cid kaloo ka hadlaysa ama warkaas huduudda ma arkine hadda kadib beeshiinaa madaxweyne ku-xigeen kale miyaa la yidhi cabdulla waxa uu yidhi wagaadaadan wanaagsanayn war xuntaa shiilyaa been waadan wagaadaadan wanaagsanayn war xuntaa shiilyaa been waadan war kalamaanay war ma haysaane taliyaha ciidamada taraafikada jenaraal bishaar axmed geedi xaruntii taraafika wuxuu ka dhex dhisay xabsi war taliyaha ciidanka asluubta miyaa laga dhigay war wasaaradii cadaaladda shaqadeedii miyuu la wareegay war ma xabsigii dhexa khawaarijtii qaadi waayey war nin kastoo xabsi dhisi kara soomaaliya waa u baahan tahay war warka warigiinba waad ku soo boodaane xarunta taraafika waxaa iskugu tegey taliyaha booliska iyo gudoomiyaha gobolka baraandir iyo madaxda ciidamada iyo gobolka oo dhan hataa wasiirka amniga tagaa la yidhi waxaana xariga laga jaray xabsiga jenaraal bishaar dhisay cid ugu tagtanaa malaha la yidhi oo garab ku siisay aryaadhaha jenaraal bishaaroo maha ka warramay wuxuu yidhi maxaan kuu sheegaa xabsiga waxaa loo dhisa ciddii dembi gasha ciidanka taraafikadana mar waa la dacaayadeeyaa maxaan kuu sheegaa waxa lagu dacaayadayhaya sharcigana waxay tahay eh. laysan keen eh. maxaan kuu sheegaa sharciga baabuurka keen eh. maxaan kuu sheegaa tirismintaala keen maxaan kuu sheegaa waraaqdii kala wareejinta keen intaasna maxaan kuu sheega waa sharciga ciidanku u dhisan yahay inay ku weydiiyaan war cabdullow jenaraalku wuxuu kaloo yidhi maxaan kuu sheegaa qof aan caafimaad qabin gaari ma kaxayn karo maxaan kuu sheegaa kuwa daroogaysanoo baabuur wada haddii la arko tallaabaan ka qaadaynaa maxaan kuu sheegaa iyagoo mooto wada haddii aan aragno waa la qabanaynaa xataa bushkuleeta dameer ma wadi karaan maxaan kuu sheega war taliyuhu wuxuu kaloo yidhi maxaan kuu sheegaa sharciga hadaad u hoggaansanto isku dhici mayno maxaan kuu sheegaa dalkan iyo ciidamadaanna dacayadi waxba ka qaadi mayso hadda maxaan kuu sheegaa maxaanse idiin sheegaa sharcigaa naga dhexeeye war kalemaanay waxaan kuu sheegaa xabsi maanta dad loo weymaaye waxa maxkamad la soo saaray ilmo sakhiira ah, iyagoo shabaab loo wada la soo qabtay midka ugu da'da weynuna waxaa la sheegay inuu afariyo toban jir ahaa inta kalena ay ka yaryar yihiin waalidiintoodna qayaano iyo xoog looga soo waday ayaga laftirkoodana maxkamadda mid mid loogu hor waraystay laakiin waxaan ku caloolxumooday eh. ilmaha da'dooda sidaa u yartahay waxaa lala maaganaa war axmedow keligaa maahane madaxdii maxkamadda ciidanka ku caloolxumootay xeeraalaaliyihii waxuu yidhi eh. ilmahaan dugsi iyo waxbarasho aan geyno waar kalamaanay eh. dhallaankan iyo caruurta shabaabka ku eegi wararta waxaan la yaabanahay shabaab waxay dhihi jireen madaxda dowladda waxaa ilaaliya ciidan shisheeye oo kufaar maanta amisom waa baxdoo madaxtooyada iyo meelo kale ciidanka soomaaliya ilaalinaya talow hadda maxay dhihi doonaan uruursanaysa war ciidanka ee ummadda soomaaliyad oo dhan ay u yaqaanaan kufaar war wallaweynay markaysaa yidhaahdeen maxaa uu odhan weydeen dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mid ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo